فسيرى الله عملكم ورسوله معاشر الإخوة والأخوات kelmadan aada maqasheen cinwaankeeda runtii mowduuca laga hadlaya ma ahan waxa ay teknolojiya ay tahay taa waxaa iska leh raggeeda ayaa iska leh iyo dadka khubarada u ah injineerada u ah takhasuskana markaa bartay laakiin waxaanu ka hadlaynaa ama mowduuca uu ku saabsan yahay qofka muslimka ah adeegsiga uu adeegsanayo qalabka kan allah subxaana wa tacaala aadanaha ugu deeqay fududeeyey howlo fara badan oo koonka kan dhex ahaaday waqti badan la gelin jiray sida uu adeegsan lahaa iyo qofka muslimka ah khaasatan ninka isagu da'yarka ah ama gruubka ama generationka la dhihi karo waa da'yarta siday u adeegsan lahaayeen oo mawduuca khusaya biidnillaahi subxaana wa tacaala waxaanoo hore mawduuca sina taariikh u ah sina baraarujin u ah in aan marka ku bilowda biidn illahi subxaana wa tacaala hor iyo horaan waxaa aanu ognahay qof kastoo muslimna ka dhaadhacsan sababta laynoo abuuray inagoo dhanba inay tahay cibaadat ullahi jala wacala in allah subxaana wa tacaala keliya la caabudo koonka kan waxaa laynoo keenay cibaadat ullahi jala wacala arrinka labaad waxaa meeshan laynoo keenay manhajkan rabbaaniga ah ee allah subxaanah wa tacaala uu soo dejiyey looguna talagalay manhajka kan in lagu hago koonka kan in qof kasta ee muslimihii uu manhajkaa wadda uu ka dhigto waatan allah buu leehy waman yabtagii gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu qofkii wadda aan waddadii islaamka ahayn qaara ama waddo ka raadiyaaya allah subxaanah wa tacaala ka dhegaysan ma waxaa kaloo qofka muslimka ah saaran meesha uu u dacayaysan yahay ama meesha uu hogaansan yahay ama jihada uu hogaansan yahay inay noqoto jihadan la xiriirta allah subxaana wa tacaala allah subxaana wa tacaala warasuuluhu iyo wixii khayr markaa noqon kara inamaa waliyukum allah warasuuluhu aladiina aamanuu waxaan kaloo u baahannahay sababta allah subxaana wa tacaala inoo abuuray inay tahay ama adduunyada laynagu sii dhex daayay inay tahay iqaamatu xukmi illahi jala wacala fi hadihi alard in xukumka ilaahay la oogo diinkan ilaahay inuu muuqdo in dadka marka khayrka loo sheego sababta lanoo keenay intaa ay tahay saddexdaa qodob si ay u sugnaadaan marka inuu qofku uu noqdo qof muwaxid oo ilaahay ku xiran inuu noqdo qofka qof multasima oo manhajkan ilaahay ku dhegan inuu qofku uu noqdo qof mutiic lilaahi walirasuuli inuu noqdo waxaan u baahannahay dhowr khisaal in la helo oo midda u horaysa iimaan fadhiya oo salka dhulka ku haya oo qalbigii ka soo go-ayoo raasikha in la helo iimaanka marka la helo ayuu qofka mu'minka gudan karaa ujeedada iyo sababta loo abuuray koonka kan uu yimidba inama almu'minuuna aladiina aamanuu biاllahi warasuulih uma lam yartaabuu wajahaduu biamwaalih waanfusihim fi sabiili اllah ulaa'ika hum الsaadiquun qolyaha markii iimaanka laga helay oo allah iyo rasuulkiisa ay rumeeyeen kadibna shaki aanu ku iman wamaca dalika jihaadkii maalka iyo kii nafsada markay la yimaadeen buu allah subxaana wa tacaala wuxuu siiyey taytala ulaaika hum saadiquun si saddexdaa mabda markaanu bilaabaynay ay u sugnaadaan waxaa kaloo loo baahaya masala alikhlaas inuu allah subxaana wa tacaala camalka kan uu qabanayo inuu noqdo camal allah keliya u barax tiran oo dan adduunyo iyo mid gaara ah iyo mid isagu markaa howlo kale uu ku shinsanayo intuba ilaahay meesha aanay iman laakiin allah subxaana wa tacala uu ku xeray waxaa kaloo loo baahan baahanya si manhajka uu meel maro waxa lagu magacaabaa caziima go-aan qofka in laga helo jidiyad in la helo seriousness in la helo qofkan waxaan may dhab ka yihiin in la helo arrimaha sugay ee ka mid waxaa kaloo loo baahanya in shaqo joogto ah oo qofkii daal iyo maral iyo hanjab iyo lugidiid inta laana ku iman waa meesha allah uu leeyahay waqul icmaluu fasayara allahu camalakum arasuulu wlmu'minuun shaqadun idinka wara hawsha laydiin dirsaday sida ay taa uga soo baxa fuuliya waxaa laydiin dirsaday laakiin in lagu markhaati kao kan inuu yahay arrin meel maray inuusan meel marin waa arrin allah subxaana wa tacaala u yahay wa arin rasuulka alla u yaal wa arin muslimiintoo dhan ay markhaati ay ka yihiin ay wada arki karaan waxaa kaloo loo baahan yahay intaa marka la helo hadihi alqadaaya aanu soo harno intaa marka waxaa fulin kara bay yidhahdeen culimmada waxay yidhahdeen intaasoo dhan taariikhiya waxaa meel marin kara horana u meelmariyey dadka iyaga dhalinyarada ah generationka soo koray da-yarta unbaa meel marin karta laakiin sidaad garan kartaanba markuu islaamkan u yimid allah subxaana watacaala wuxuu ku bixiye da dad aad iyo aad u daya wuxuu allah subxaana watacaala uu ku bixiyo islaamkan ku meelmariyey dad la dhihi karo runtii waa generation markaa soo koray oo kuwiinan maanta meesha fadhiyo yaryarka u badan oo dhallinyarada u badan runtii la da-a amaba ka da haddaan dib u laabano nabiyulaahi maxamed sala allahu caleyh wasalam markii waxaygan loo dhiibay cumrigiisu afartan buuba ahaa abubakar baa ka sii yaraayo soddon iyo toddobu ah cumar baa ka sii yaraayo labaatan iyo toddobu ah طبعا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن أرقم سعيد بن زبيد مصعب بن عمير انتو مركا دول لابتين دأدا ددك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلام كان صوحا باري جارسيين مالك سجارسيين دأدود رنتي وكانت تتراوح ما بين العشرين وثلاثين waxay u dhexaysay labaatan iyo soddon un bay udhexaysay idan islaamka marka uu baaha uu faafay meelahan kala duwan aanu tilmaami doonana uu gaaray wuxuu ku gaaray dadka iyo casiimadooda iyo go-aankooda iyo baraxtirkooda iyo ku dheganaanta ay ku dhegan yihiin mabda ilaahay iyo sida allah subxaana wa tacala isugu dhiibeen waata natiijadu ay noqotay in islaamku uu baahay kadibna uu gacanta uu ku dhigay labadii dowladood ee markaa la dhihi karay inay ahaayeen super power ama la dhihi karay alqodbiya dawliya iyagaa gacanta ugu jirtay faris iyo ruum waxaa gacanta ku dhigay nimankaad arkaysaan oo da-yarta ah generationka islaamka xambaaray islaamku wuxuu socdaba xaggaa iyo bariga bilaad sin buu ka dhaadhacay wuxuu socdaba xaggaa iyo bilaad alkharz armenia ruus ilaa iyo shimaalka marka loo baxo xagga waqooyiga wuxuu socdo wuxuu galay xaggaa iyo shaam wuxuu galay masar wuxuu gala barga wuxuu gala trabus iyo inta iyo africa ka soo hartay waxaa intaa aad arkaysaa dadka hawshaa waday oo islaamka sidaa u baahanayay dadkana khayrka gaarsiinayay xaggaa iyo xaggaa ka riday waxay ahaayeen dad iyagu marka da'yara generation idinkoo kale ah oo aan u noolayn calooshooda aanan u noolayn aanan u noolayn inay u noqdaan box fakr kale oo nin kale u wata in lagu shubto ee aanan u noolayn labday la rabay in la marin karo laakiin waxay u noolaayeen saddexdii qolob ama ka soo dhawaajinnay ee asaaska u ah alcaqiida alislaamiya saxiixa qofka muslimkana ka dhigi karta qof markaa toosan biidnillahi subxaana wa tacaala intaad arkaysaana leenahay islaamku wuxuu ka dhacay xaggaa iyo bari buu aada bilaada sin oo aanu leenahay xaggaa iyo ruus buu aada bilaada shimaal marka loo baxo oo aanu leenahay xaggaa iyo xaggaa buu ka dhacay intuba waxaa lagu meelmariyey soddon iyo shan sano gudood baa lagu meelmariyey khams wa alaatiin sana bay ahayd dadka intay u bareereen oo ay dhabarka u riteen oo ay u istaageen oo yidhaahdeen rasaalat allah inagaada laynagu aaminay inaga adeegayaashii ah mas-uuliyad bayna saaran hawshii sidaa bay u guteen allah subxaana wa tacala marka u waafajiyey islaamka mucdam bilaad alhind meelahan ay degan yihiin islaamka u gaara wuxuu gaara tukumaan buu gaara wuxuu gaara ilaa xuduuda china ayuu gaara bariga marka loo baxo wuxuu galay bilaad alandalus oo hore loo dhihi jiray spain iyo bortugal la dhihi jiray xagga ay qarbigu gaar intuba marka biidn illahi subxaana wa tacaala waxaa la gaaray heer islaamku meel kastaba uu ka dhaco waxaana gaarsiiyey dadkii iyagu markaa generationka la dhihi karay waxay ahaayeen dad marka iyagu dayara <clears throat> haruuna rashiid uu caalam muujinaysa in khaaridaduba ay tahay mid isaga gacantiisa ku jirta hadallada laga soo xigta taariikhdu ay tilmaanta waxay ahayd amtirii xayu shid faina kharaajak sayuxmalu ilayna meeshaa doontay daruuray ku noolee oo roobka ku siitaa waxalla wixii meesha ka bax way soo gaari doonaan bimacnaa waxa uu gacanta ku dhigay caalamka o dhan caalamka o dhan ee muslimiintu gacanta ay ku dhigeen waxaa intaa waday oo hore iyo gadaal u waday waxay ahaayeen dad da'yara oo idinkoo kale ah runtii cuqbat ibni naafic waxaa la sheegaa wuxuu gaaray aakhir alqarn meesha ugu dambaysa ee westrank ayuu gaaray markuu isdul taagay almuxiiq oo maanta lagu magaca baxra dulumaad ayuu hadal macruufa ayuu yidhi isagoo raba inuu markaa uu la maro faraskii uu tukado allahuma rabba muxammadin lowlaa hada albahr lafataxtu اdunyaa fii sabiili cilaa'i kalimatika allahuma fashhad ilah badan haddaanay celin lahayn adduunyadoo dhan baan furan lahaa anoo ujeeddadooda ay tahay kelimadaada inaan marka kor dadka waxaa sameeyey waxay ahaayeen dad waxay ahaayeen da'yara waxay ahaayeen generation markaa madax soo qaaday dad fahamsan mabaadi'dii saddexda ahayd ee hadalka aan ku bilaaban waxaa lamida qutaybat albahili waxa uu socdaaba xagga iyo bariga ayuu ka dhacay markuu galay bilaadda siin markuu galay china markuu galay ayaa nin dadkii uu watay ciidankii uu watay kamida ayaa wuxuu yidhi warnihi ogow qutayba waxaa lugaha dhigtay buu yidhi bilaada turka maanta lama socotin waalxawaadiu bayna ajnixati yani waalxawaadiu bayna ajnixati dahr tuqbil wa tudbir wax sahlanna maaha intayda markaa loo madax dhiibto arin sahlan maaha meeshay ku socotid ka joog hadalladuu yii waaa kamida hadallada uu yidhi waxaa ka mida si sahlan buu wuxuu yidhi biiqatii binasri illaahi tawaqalt biiqatii binasri illaahi tawaqalt kalsoonida ilaahay aan ku qabo hiilka alle kalsoonida aan ku qabo ayaa meesha kusoo gaara buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi fain inqadat ilmuddatu lam tanfac ilcidda haddii muddada meesha ay ka baxdo intii lagugu talagalay haddii ay dhammaato ciddo iyo waxbaan waa tabaabushaysanaya iyo waxbaan tirsanayaa iyo taagtiig baan degaya intuuma anfacaysa bir wuu sii socdo ilaa marka dambe maxamed iqbaal ashcaartiisa waxaa ka mid ahay bimacaabidin afranji kana aadanuna qabla alkataa'ibi yuftaxu lamsaaru ila wuxuu soo wada lam tansa ifriiqiya walaa sahraa'uha sajadatina waalardu taqdifu naara kama nuqadimu lisuyuufi sudurana lam nakhsha yowma gaashima jabbaara wakana ظilu wakana ظila الsayfi ظilu xadiiqatin khadraac tunbitu xawlaha alazhaar waxa uu tilmaamay islaamka wuxuu socdaba xagga ifriqiya inuu gaaray waxa uu tilmaamay ragga islaamka sidaa u baahinay inay ahaan dad iyagu marka haleeye ah dad aanan baqin dad khayrka kan u soo taagan oo ilahi subxaana wa tacala meesha uu gaarsiiyey idan intaa marka aanu fahmno kadib ayaa waxaa ilaahi subxaana wa tacaala marka qadaray markii muslimiinta sharqina ay tageen xagga iyo bariga markii ay harbiga ay tageen xagga iyo galbeedka marka ay tageen xagga iyo shimaalka waqooyiga marka ay tageen waxaa ilaahi subxaana wa tacaala uu qadaray meel kastoo muslim uu joogo inay noqoto qiblat lcilm meeshii looga saarhagi lahaa cilmiga waxbarasho loo dooran laha saa darteed baa ilahi subxaana wa tacala wuxuu qadaray rag fara badan oo prominent figures ah oo taariikhda in badan ay xustay oo lagaga dambeeyo culumtan maanta ciiddaa ka badan oo annaga aan u aragnay inay ka yimaadeen nimankan qarbiga ah waxaa ka mid a ah ibn khalduun waa ninkii wuxuu ahaa gacanta ku dhigay ama siday calankii taariikhda iyo cilm alijtimaac waalcimraan waxaa ka mid ahaa abu zakariya oo lagaga dambeeyey dibiga iyo medicalka waxaa ka mid ahaa abu cali ibn sina oo isaga laga dambeeyey falsafada waxaa ka mid ahaa ashariif alidriisi oo isaga markaa looga dambeeyey jografiga waxaa ka mid ahaa abubakr alkhawarismi oo loogaga dambeeyey xisaabaadkii waxa la astronomy waxaa ka mid ahaa cali bn alhayf oo lagaga dambeeyey cilmu lbasariyaat opticska wixii la xiriira abulqaasim oo lagaga dambeeyey waxa la wixii jaraaxa ah waxaa ka mid aha abu zakariya oo lagaga dambeeyey cilmu nabataat iyo waxa la wixii la xiriira biologiga waxaa ka mid aha intuba waxa ay yimaadeen kadib markay muslimiintu hogaanka ay ku dhigeen wax walba kadib markay islaamku meel kasta u gaaray kadib markii dad dayara oo generation sidan oo kalea ay runtii ay ka turjumeen mabaadidii saddexda ahayd markaa muhiimka ilaa xitaa fiqigan alimaam abu xaniifa alimaam ashaafici alimaam axmed bin xambal alimaam maalik intuu aad arkaysaan waxaa dadka low marka loo baxo fiqi marka loo baxo majada marka loo baxo dadka prominent figureska ah ee looga dambeey waxay ahaayeen dad sidaas oo kale ayib intaa marka waxaa weliye saddexdii arrimood aan isla soo meel dhignay waxa ay kala soo dhexbaxeen wax lagu magacaabo caqiido mutamayiz ah oo ilaahay keliya aanan ku xiran ilaahay keliya ku xiran oo superstitious beliefs aanan aqbalayn oo aynan aqbalaynin maalan meeshan ha lagu xirnaado weligan ha lagu xirnaado xidigan ha laga baqo dhulkan ha laga baqo caqiida sidaasoo kale mayan lahayn waxaa meesha gaarsiiyey cibaado ah in ilaahi subxaana watacaala lagu xidhnaado oo maalinkiina adduunyada la eryado habeenkiina ay gommaduhu saa kuu qalalaan adoo ilaahi subxaana watacaala hortaagan waxaa arrinkaa lagu gaaray akhlaaq ayaa lagu gaaray kelimada qofka uu leeyahay dadkasu uula dhaqmayo meesha uu marayo sida uu xaaraanta isaga ilaalinayo taabay ku gaareen waxay ku gaareen muuqaalkooda ah muuqaal marka islaamiga intaa marka la arkay muslimiintu intay markay heerka ay gaareen la arkay oo ilaaha subxaana watacaala sidaa u waafajiyey baa waxaa la war dadka kan islaamkooda sidaa u baahay da-yarta tan islaamka xambaarto meelkasa gaarsiisay islaamkan jibaaxe ardadan bal sidee loo istaajiyaa waa marka tafkiirkii cadowga markaa u yimi waa loo shiray culimmadana in fara badan oo meelo badan markaa ka dhagaysateen nin ka mid a ah raggii maasuuliyiinta ugu waaweynaa ayaa hadaladiisa waxaa ka mid ah wuxuu yii yajibu calayna an naksiba almara kow horta waxaa ugu horreya dadka kan saan u istaajino almadd alislaami islaamkan dhaqaaqayo baaqiyo iska socdo si aan u istaajinno horta in gabadha gacanta lagu dhigo haddii haweenka gacanta lagu dhigo idan fa ayu yowmin maddat ilayna yadaha haddii ay gacanta noo soo taagato waxay noo sahlanaanay zinadii baa sahlanaanaysa xumidii baa sahlanaanaysa waxaa noo sahlanaanay waxaa laga xumi in la samayn lahaa idan horta iyada gacantaan ku dhigan aan ku dhigno nin raggii mustacmiriinta ugu waaweynee colonialka ayaa wuxuu yidhi waxaan kaga adkaan karna dadka kan muslimiinta ah ka sunwaraaniya horta koob khamraha loo dhigo iyo haweenay markaa iyada dilkeeda biicisa labadaa wuxuu yidhi tafcalaani fii taxtiimi alummati almuxamadiya akar mima yafcaluhu alfu madfac waxay alumma almuxamadiya dhulka u marin karaan u burburin karaan kun madfac meeshii loo adeegsan laha horta iyaga gacantaa ku dhigno marka gacantala ku dhigo oo shahwadii la jeclaysiiyo oo maadada la jeclaysiiyo baa isdhiibi doona nin kala wuxuu yidhi muctamar muctamaraadka ka mida ah. wuxuu dad baa idinku diyaariseen annaga ujeeddada aan rabna waxa ay tahay dadka kan horta islaamka laga soo saaro masiixiyiina in la geeyo ma rabna buu yidhi labadaba almanzila bayna almansilatayn ha loo daayaa buu yidhi yaani diin masiixina arkin diin islaam yaani dhex joogin dhaxdaalkeeda waxaa la sii wadaba bortucalaad xukamaa sahriyun hadalladu waxaa ka mid ahaa si akhlaaqda loo burburiyo waa in afkaartii frowd iyo afkaartii nimanka shay walba oo la fasirayo jinsiga lagu fasirayo hor dadkaan u sheegay waxa ay soo socotaba hadaladii kaarmakis baa la soo gaaray uu leeyahay waxaan dadkan aan ku burburin karnaa iyadoo masraxa la sameeyo horta arrinkaa masraxa oo concertiga iyo fiyaararka iyo waxa la wixii markaa fisqiga lagu baahanya horta aan samayno way soo socotay aakhirka waxaa yidhi masalada aan u soconno waxaa la yihi nimanka kan waxaa lagu mashquulin karaa sida ku qoran rotucolaad xukamaa sahyuun qodobkii saddexiyo tobnaad waxaa ka mida ah, likay nubcida aljamaahiira can اlumami غayra اlyahuudiyati can an takshifa bianfusiha aya khati camalin jadiidin lana si aan u mashquulina dadka kale oo ayaan ugu baraarugin takhdiidka aan u diyaarinay iyo meesha aan rabnay inaan ka abaarno wuxuu yidhi sanulhiiha bianwaacin shataa min almalaahi waxaan ku mashquulinaynaa waxyaaba fara badan oo lagu ciyaaro waa meesha runtii ay ka bilaabatay tikhnolojiyadan iyo ujeedada laga leeyahay tikhnolojiyadu markay tahay mid iyad u khidmaynaysa adduunkii markay u khidmaynayso tikhnolojiyadu markay tahay mid islaamka u khidmaynaysa markay tahay markay u khidmaynaysa waxaa la wixii bulshada ay u baahan taha markay tahay taa laga hadli maayo wuxuu yidhi waxaan u soconnaa an nulhi haaulaa'i bianwaacin shataa min almalaahi hadalka markaa meesha uu yidhi kadib kadib waxaa laga faa'idaysta waxaa lagu magacaabo faraaqa qofka soo maray nin kastoo innaga naga mida maanta meesha jooga waxaa soo mara saacada lagu magacaabo vacuum oo waxba aanu qaban saacadaha ayaa waxaa la yidhi horta aan u gelayno waxyaabo fara badan oo mashquuliya marka qofka kan uu mashquulo wuxuu ka mashquuliya caqiidada wuxuu ka mashquuliya akhlaaqda wuxuu ka mashquulaya ku-xirnaanta rabbialcaalamiina jala wacala waxaa soo baxay nin dhalinyaro ah kii cumar bin khadaab uu ka sheekeynaya uu lahaa oo kale markaan arka nin dhalinyaro ah oo xooggiisa inta uu la egyahay iyo quruxda ka muuqata markaan arko leegu yidhaahda ninka kansabah lalawoy wax uu qabta markaa malaha uu leeyay saqata min cayni ninkaasoo kale aan soo saarna ayaa marka dhacda marka waxay ka faa'idaysteen waxa lagu magacaabo faraaqa qofka nin iska soo taagan oo aan jaamacad u socon oo waxbarasho u socon oo dacwo aan u soo taagnayn oo raaci biila aanay jirin oo keligii uun ku mashquulsan dharkiisa iyo tintiisa siduu marka u sarxin lahaa siduu u socon lahaa iyo wuxuu cuni lahaa nin isagoo dhanba roobe soconaya ah in lasoo soo saarayaa lagu fekeray waxaana lagaga faaidaysta faraaqa waxay leeyihin marka faraacan isaga ah oo waxaa keena maanta mukhadaraadkan fara badan ee la leeyahay drag elix baa jira ama leeyahay waxaa jira jaraaim fara badanoo crimes fara badan baa la sameeyey ama leeyahay waxaa jira inxiraaf fara badanoo zina lagu dhacay waxbaa la sameeyey waxbaa la xaday marka leeyahay inta ugu badanoo laga faa'idaysa waa faraaha oo ah qofki inuusan waxba qaban waxay marka leeyihin daraasaad marka la sameeyey waxay leeyihin kun sideed boqol iyo kontonkii qofka bini aadamka ah averageka inuu faraaq uu heli jiray boqolkiiba toddoba dhibic sideed wax soo saarkiisa productivitygun wuxuu ahaa boqolkiiba lix iyo labaatan ki marka la soo gaaray faraaqa qofka inuusan wax qaban oo idol uu noqdo oo vacuum uu usoo baxo meel iska taagnaado boqolkiiba wuxuu ahaa labaatan dhibic toddoba inta wuxuu soo saarayana wax soo saarkiisana wuxuu gaarsiisnaa boqolkiiba shan iyo toban labada kun baa la soo gaaray faraaqa uu sii socdo wuxuu gaaray labaatan iyo toddoba boqolkiiba inta uu wax soo saarana qofku wuxuu noqdo boqolkiiba sideed arag yani bimacnaa waxaa la maray labada kun la leeyahay waa sanadkii lalahaa ma aragtay waxaa la gaaray millennium cusub baa la galay la leeyahay alfiya jadiida la galay la leeyahay caalamkii baa kor u booday inta faraaqa soo baxdana cirkaasay gasho boqolkiibaaaanbay isku shareertay inta wax soo saarka qofka aadanaha uu wax soo saara productivitygiisuna wuxuu dhaafi lahay boqolkiiba sideed waa la soo gudba waxay leeyihi marka nisabtaa tirada badan waxaa lagu saleeyey oo kale duwal fara badan waddamo fara badan oo waddamadan carabta ah oo ay dadku ula baxsadaan ciyaalka iyo hadday noqon lahayd eh, imaaraatka iyo eh, tunis iyo sudan iyo mauritania waxay leeyihiin qofka bini aadamka ah faraaqa soo maray waa boqolkiiba saddex amaba waxaan ula jeedaa saddex ilaa afar saac maalinkii ayaa faraaq soo maray ijaazaatkana waxaa soo maray markuu fasax uu leeyahy haladays uu ku jirana sagaal sacdood baa soo marta waxay leeyihiin farqiba udhaxeeya dumarka inta ay faraan ay helaan oo waqti aan waxba aanay qabanoo meel iska fadhiyaan ay helaan iyo wiilasha intay helaan farqibaa udhexeeya oo waxaa udhexeeya saddex saacadood ilaa afar saacadood baa udhexeeya oo yar baysu-aal u badaya idan waxaan u baahannaha marka inaan tilmaamno qofka mu'minka ah ma yaqaanaa wax lagu magacaa faraax inaad tidhaahdid boorin baa ihaya waxaan qabta ma hayo meel baan iska fadhinaya shaqo aan qabtana ma hayo waxaa horta loogu yimi meelahan baa loogu yimi qofka muuminka ah waxa uu ku sugan yahay bayna allahu akbar iyo wuxuu udhexeeyaa bayna atasliim wasalaamu calaykum qofka muuminka bismi iyo wasalaamu calaykum uu udhexeeya qofka muuminka isagoo dhan waa enveloped wuxuu ku dhex jiraa labadaa adkaaru marka ku dhex jiraa allah subxaana wa tacala markuuna yidhi marka wamaa khalaqtu ljinna wاlinsa ila liyacbuduun labada intaa u abuuray jinii insi inay aniga ay caabudaan waxay leeyihin culimmada meesha waxaa ka muuqata concept of worship in islam oo ah fakarka ama mafhuumka cibaadada islaamku maaha mafhuum keliya ku sal in qofka uu tukada keliya islaamka meelna kugama dhihin subaxi marka qoraxdu ay soo baxdo ilaa habeenkii laga gaaro un meel intaad fadhidid wardi un keliya qofku yidhi mala qofku yidhi mala habeenkii oo dhan gabalka markuu dhaco ilaa salaat alfajr salaadin u taagna qofkugu yidhi malaha maanta dhan markaad socotid subxaan allahi mooyaan afkaa wax kala ka soo bixin laakiin islaamka waxaa la yidhi shay walba qofka uu qabanayo fadhigan hadda aad fadhidaan haddii xitaa aad fadhin lahaydeen meel kalaj waxaad baranaysaanna ay yihiin maalan sciences scientific hadday yihiin haddii meeshaa aad fadhidid marka muxaadarada ay dhammaato adoo iska nasanaya oo booqanaya dadkii muslimiinta ah meelaha kala duwan ka kala yimid inta aad hurdaysid inta aad socotid inta aad wax qoranaysid intuna waa cibaado waana nicmada allah subxaana wa tacaala uu marka diinka kan markaa nagu galadays walaalika nabiga sal ly slm xadiidkiisa muxuu ahaa wa fii budci axadikum sadaqa qofka markuu shahwadiisa uu gudanayo waa sadaqa markaasuu yaa rasuul allah isagayba dan ugu jirtaay nin shahwadiisa gudanayo oo dantiisa gudanaya miyaa ajir helaya markaasuu nabiga sal ly slm bal ka waran buu yidhi hadduu xaaraan la beegan lahaa soo dembi looma qoren ha waa sidaasoo kale waa meesha uu leeyahy alimaam الnawowi wa fi hada daliilu cala ana almubaaxaati tasiiru طaacaatin biniyaati saadiqaat arrinkan wuxuu tusmo iyo tusaale u yahay caddaynaya shay kasta oo bannaan haddii daacan loo adeegsado shay kasta ee ku bannaan biyahan inaad cabto waa shay ku bannaan lakiin ujeedada markay tahay waxaan u cabayaa inaan energy helo si aan marka daacada ilaahay u guto ujeeddadooda hadday tahay meeshaa baan fariisanaya hawaan qaadanaya waxaan u samaynaya waxaan rabaa marka salaada la galo inaanan inaan hurdo aan ay qaban waa seexanaya hadda maxaa yeelay salaadaas waxbaan soo toosaya ajir baa kuu soconaya waxaa dhacday in mucaad bin jabal oo markaa joogay alyaman ayaa waxaa soo booqday abu muusa alashcari kadib abu muusa alashcari habeenkii o dhan salaad buu ka bixi waayo salaatuleyl buu u taagnaa mucaadna uu iska seexday kadib mucaad wuxuu yidhi wuxuu lahada abu muusa alashcari wuxuu yidhi ama ana faaxtasibu nawmatii kama axtasibu qowmatii hurdada aan seexanay way ii xisaabsan tahay bu sida markaan salaada u taaganayn aan u xisaabsano bimacnaa inta yar ee aan dhulka dhulka indhaha isu qabtay ee aan seexday waxaan u niyeysay wada daacada ilahay idan meesha waxaa kuu soo baxay macno ah shay kasto aad qabanaysay wax kasto aad samaynaysid bimacnaa gabadha markay gurigeeda iska fadhido keliya ay xaaqayso oo ay nadiifinayso oo hawsha ay qabanaysa ajir baa u socda ninkan markuu meesha fadhiyo qof muslima aad soo booqanaysid marka aad huriday intuba waa cibaado ee cibaadada maaha cibaada iyada kooban oo ku soo ururtay in keliya in la tukado iyo in la soomo iyo in la wardiyo keliya cibaadada kuma urursana cibaadadu markaa saaday u baaxad weyn tahay waana nicmada allah subxaana wa tacala allah waxa uu qur-aanka uu ku yidhi haddana aladiina yadkuruuna allah qiyaama waqucuuda wacala junuubi ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار markii muminiinta laga hadlayay waa kuwa allah subxaana wa tacala xusa iyagoo taagan iyagoo fadhiya iyagoo dhinac dhinac marka u jiifa xitaa intaa keliya ilaahay kuma ekayn ilan intan waa physical motionka qofka markuu dhaqdhaqaaqayo maruu taagan yahay iyo maruu fadhiyo iyo maruu dhinac dhinac u yahay laakiin allah subxaana wa tacala wuxuu yidhi wayatafakkaruuna fi khalqi الsamaawaati wاlard xitaa contemplationka fakerka qofka uu fakerayo markuu arko samawaadkan siday isugu qoofalan yihiin cerarkan sida ilaahi subxaana wa tacala u abuuray iyadoo tiir celiya aanu jirin iyadoo buluugga aanan ka baabi'in iyadoo sanad guura aanan rinjiyeynayn iyadoo aan lahayn way dacalaysatay markuu arka dhulkan sidan u fiirsan buu wuxuu leey maa khalaqta hada baatila idan fakarkaaga xitaa cibaado soo galay inta yaraad fakaraysa waa cibaado sida markii maalixun fakarka uu kula tagaba cibaadada marka uu ka baxay markuu fasiraya ibn kaiir fa idaa farata fansar howl markay ku dhammaato teeda midda kala gal markuu leeyahay allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay qofka markaysa adduunka markuu hawshii shaqadii baa saaka aaday kalajkii baad aaday jaamacadii baad aaday madrasadii baad aaday waa soo damaysay soo cibaadadii marka galo qaybteedii kala qaybtii kale cibaadada gal qayb kal qayb baa kuusoo dhamaato cibaadaa idan maxaa samaynaysaa marka ka meel istaag waxaa samaysaa duka salaadii baa la gaaray salaadii baad ka baxday sooma adkaar baa ka dambaysa adkaartii baad damaysay sooma hurdaa ka dambayso wahaakada dawaalig waana macnaha uu tilmaamay ayna tilmaamay hayru waaxidin min alaima idan nabiga sal alla alay slam marka wuxuu yidhi nicmataani maqbuun fiihima kaiiru min annaas kelimat alghaban waay waxaa lagu fasiraa qofka markuu suuqa uu tago kamarati ama silca ama badeeca uu iib geeyo badeecada maalan laga yaaba inay ugu fadhida kun waxaan rabana inaan ka faa'idaynay ta shan boqol oo ziyaada waxaan rabaa marka inaan siiyo kun iyo shan boqol in laga siiyo markii aan ku helo ama layga siiyo sagaal boqol oo aniga maanis aan galo waxaa lagu magacaaba labada carabeed haban qofka uu dhacan yahay idan laba nicmaba dadku way ku kadsoon yihiin wayna ku dhacan yihiin waa midoo faraaa markuu faraaa qofku uu soo maro wuxuu qabtay aanu waayin waxaad arkaysaa saacadii ku dhaaftay laba saaco ku dhaaftay saddex saaco ku dhaaftay mar waqtiga tegayba waxaad leedahay waxay ahayd inaan sidaas samayna waxay ahayd inaan taa kaga faa'idaysana waxay ahayd qofka markii caafimaadka uu dhaafay wuxuu leey waxay ahayd intii aan fayooba madaxa aanu xanuunin inaan waxaa sameeyo waxay ahayd idan arrimahaasoo dhanba inuu qofka marka gadaal uu ka shalaya marka looga baano idan waxaan u baahanaa marka technolojiyadda casriga markaan usoo daadegno waa laba qaybood qayb oo leeyihiin alfuqahaa almuslimuun qalab kastoo maanta adduunyada yaal ee la adeegsado internetkii iyo wax alla wuxuu sii dhalo facebookiisii twitterkiisii emailkiisii bartoogiisii inta idinka aad taqaanaan in ka badan intaan aqaana isoo ururiyo intoo dhanba waxaa xukunkooda uu noqonayaa waxa shaygaa ku jira xukunka uu leeyahay bimacna aniga t v ga markaan isticmaalayo ama kamerada markaan adeegsanayo ama markaan internet adeegsanayo ama markaan adeegsanayo emailka markaan adeegsanayo ama facebooka markaan adeegsanayo haddii waxa aan meesha ka isticmaalaya yihiin shay xalaala ajri baa iga socona waa shay cibaadadii ka mid markii shaygu uu noqday shay xaraam markuu noqdo xaaraamtana qeexid uma baahno nabiga sal alla alay isagaa ku yidhi addambu maa nafsi dembi wacaba waxa nafsadaada dhiba oo aad tuhti dadka inay kugu arkaan waxaad la gadbanaysid haddaad aragtid shayga inuu xaaraamya markiiba ogow ha kugu soo daadegto ama markiiba ogow shayga inuu xaaraam u yahay haddaad aragtid maalan yacni qofkii qalabkan kala duwan ay dadku adeegsadaan dad baa u adeegsada muxaadaraad ku baahiyaan labada naharyaal oo dhan ee mutamarka lagu gudbinayo intuu waxa lagu talagay khayrka in lagu baahiyo idan waxaan leenahay arrimahan waa arrimaha allah subxana wa tacala raalli uu ka yahay qofka qabtaana ajir marka uu ka helayo laakiin markan qofka sid u adeegsado hawlihi xala aad idinku ka dhawaajinayseen markaan wada kulannay da'yarta wiilal iyo gabdhaba oo ay ka cabanayeen oo leeyihiin war facebooki wuxuuba noqdaba meel gabdhaha lagu ugaarsado war facebooki wuxuu noqda meel wiilisha lagu siro labada gruubba cabasho ay ka timid ujeedada marka ay noqoto un keliya qofkan inaa aniga ku khiyaamo oo ninkana uu kontan gabdhood uu ku maro gabadha iyadoo qaawan masawirkeeda uu soo galo xirin aad aad u foolxun meesha markuu yimaado kelimaadka la isdaafsanaya inay noqdaan kelimaad aad aad u foolxun markuu arrinka uu noqdo shayga inuu xaaraam noqonay hadal markaa kama taagi hawsha la adeegsanayo maalan baabtooga markaan soo galo aniga qof ilan qadba uma muuqda waxaa laga yaabaa inaan kontan magacna leeyahay marna aan magac kale leh gurisow aan ahay marna geedgeew aan ahay marna buubaay aan ahay kontan magac buu qofka leeyahay oo meesha uu soo galo waxaa laga yaaba inuu reer dhan iska cayo maalinkan u nacay min asabax lileyl reer dhan uu naag waxaa laga yaaba gabadh xurmad leh oo xushmad leh oo reerka ka dhalatay inuu cay la dul dhaco waxaa laga yaabaa inuu dad dhan uu markaa xerada uu ka bixiyo waxaa laga fakir islaami oo khaldan oo islaam ku magacaabay inuu meesha marka uu ka sheego waxaa laga yaabaa marka muraaqaba loo baahan yahay waqtigeeda in ahaan doontaa biidn illahi subxaana wa tacaala haygan marka waxay leeyiin xukmu hadihi alashyaa xukmu maa yustakdamu laha waxaa loo adeegsayay xukunkeedu markaa noqonaysaa idan qalyahan westranka ah, waxay nooga faa'idaysteen noocyo fara badan oo ah waxay yidhahdeen qalabkan combyuterka ah. waxay sheegeen labada kun iyo kowdii alcaabtan la adeegsado loogu talagalay combyuterka si kastaba fakarkeedu marka ha noqotee inta la beeciyey eh, fii imriika lixaaliha imriika keliya milyan oo doolar oo qalaba ayaa la beeciyey waxay leeyihiin farqiga udhexeeya labada kun iyo kooda iyo labada kun waxaa udhexeeyey boqolkiiba sideed baa udhexeeyey intaana waxaa la suuq geeyey ama meelaha lagu beecinaya waxay ahaayeen aswaaqdan eh, muslim marketskay u badnaayeen asiaankay u badnaayeen africa markay u badnaayeen inta waxyaabaha ugu daran waxaa ka mida marka idan qalabkii hadda aan lahayn ha loo adeegsado khayr ha loo adeegsado oo ha loo adeegsado waxbarashada ha loo adeegsado oo dadku wax ku barteen oo jaamacadka ku barteen waxaa intaa inta ugu badan boqolkiiba sagaashan ciyaar baa loo adeegsadaa ciyaarta marka waxay leeyihin nin iyaga ka mida oo halle wuxuu yidhi hadihi اlأjhiza alatii cadadnaaha these devices oo aanu diyaarinay qalabkan aanu diyaarinay ugumaynaan talagelin keliya ciyaalka inay ku ciyaaraan bal waxaan ugu talagalna dadkii waaweyn saa darteed waxaa la tilmaamay wuxuu leeyahay boqolkiiba afartan dadka ciyaara gamiska ciyaara combuter game mooyaan wax kale aanu adeegsan boqolkiiba afartan da'dooda soddon iyo kor bay u dhaaftay boqolkiiba lix iyo labaatanna da'dooda waxay udhexaysaa sideed iyo ilaa soddon boqolkiiba soddon iyo da'dooda sideed bay ka yartay haddana uu sii wado wuxuu yidhi marka la soo oriyo qof walba inta combuterka ciyaara u galo uu ku ciyaaraya ama ha noqdo qaybtii playstationka ama ha noqdo qaybaha kale kala duwano noo iman doona biidn illahi subxana wa tacaala waxay kusoo qiyaasoo inay leeyihiin yacni qof shan sano yacni dadka da ay tahay lix jir amaba waxaan ula jeedaa eh, kow iyo toban jir ilaa shan iyo toban jir boqolkiiba lix iyo labaatan inta ugu badan waqtigooda meesha marka gasha waxaa kaloo tilmaama uu leeyahay dadka cumrigooda uu ka badan yahay shan iyo toban yani uu ka badan yahay inta ay waqti geliyaan boqolkiiba toddobiyo toban bay gaaraysa inta ay cumrigoodu kor u dhaafay eh, toban sano ama shan iyo toban sano ama labaatan sano kor u dhaafana ilaa boqolkiiba afartan iyo afar bay waqti geliyaan yani wuxuu tilmaamaya wuxuu leeyahay waxaanaad arkaysaan keliya looguma talgelin uun kliya an iyo toban jirada iyo sagaal iyo toban jirada iyo labaatan jirada looguma talgelina dadkii waaweynaa afartanka kor u dhaafay baa waqti badan markaa geliya idan isku soo ururiya waxaad arkaysaa hadalkii ninka una lahaa ah war dadka kan si aan ugaga furanno diintan ay ku degan yihiin manhaj baajiradan ay ku hayaan iyo caqiidadan meelaha ay la wareegayaan dacnaa nashqilhum aan horta ku mashquulin bilmalaahiti bay marka gaareen maxaa marka dhacday in hawlaha loo adeegsato daakirtan ama bileetiga lagu galo aflaanta lagu galo waxay leeyihiin intaan si qofkiiba gurigiisa aan uga soo bixin oon shaneemadiiba aan u tegin iyo meelihii markaa laga daawan lahaa horta waxaan u diyaarinaa ashirada video baan u diyaarinaa dabcan waxay leeyihiin siddeed milyan oo tadaakir oo loogu talagalay tadaakiran ula jeeda waa tigidadii iyo bileetidii sideed milyan wax gaaraya sideed bilyan wax gaaraya ayaanu ku bixinay bay leeyihiin ashradadii videoga ahayd amaba video casseteska oo la raba marka la suuq geeyo waxay leeyihiin inta naga soo gashay waxay noqotay intaas saddex ullaabkeed iyo afar ujibaarkeed iyo shan ujibaarkeed in ka badan kullamaa sanadka hore usii socdaba way sii barfaafaysay waxaa dadka ay ku tageen bay leeyihin dad muslimiina ayay gacanta u galeen waxaasoo dhan waxay gacanta u galeen dad fara badan oo muslimiina inta ugu badan ee consuming ku samaysa ee aanu runtii ka beecinina waxay u badanya dad fara badan muslimiin ay u badanya way sii wadaan waxay yidhahdeen yani six point five billion dollar baa waxay naga soo galeen v c r playerka waxaana soo galay bay leeyihiin in ka badan eh, waxa lagu qiyaaso twenty five million muxarikaadkan ay ku magacaan asta oo deviceka la adeegsado intuba waxaan ka helna bay leeyihin intaasoo milyan waxaanu ka helnaa dadka muslimiinta ayib maxaa diidaya qofka muslimka haddii leisure time ba uu jiro sida lagu magacaabo inuu wixii intuu soo qaato khayrka marka u adeegsado maxaa diidaya qofka hawshan uu qabanayo waxan uu samaynayo iyo iyo waxay kugu talagaleen soomaalia inay sihaan ay noqoto inuu waran noqdo in adiga suuqa lagaa bixiyo in diinkaaga lagaa lagaa eryado soomaa ani waan qabanaya hawsha waxaanu adeegsana dhanka kale waan arki doonaa biidn illahi subxana wa tacala idan masaladan tarwiixa ah oo ah qofka meel baan iska fadhinaya maanta o dhanna geynka un baan dul fadhinaya meel baan fadhinaya afar labaatanka sac kombyuutar gacanteeda ka bixi maayo laakiin waxaan u adeegsanaya inaan dad ku caayo waxaan u adeegsanaya shukaansi waxaan u adeegsanaya hawlo kale shaqo kale ma qabanayo taatii islaamka maaha laakiin islaamku ma diiday waxaa la leeyahay war khayrkana u adeegso shartana kaga fogow saa darteed ubay hadaliis waxaa ka mida ah, ilaahay laba caalam buu abuura buu caalamna waa caalam malaaika caalamna waa caalam shayaaiin caalam malaaika caalamka malaa'igta waxaan cibaadahin laguma ogo batan allah le yusabbixuuna aleyla wanahaar habeen iimaan ilah bay hufaan subxaan bay hufahayaan laa yaftaruun waa tani aayaddu ma badaalaan laa yaf'amuun ma noogaan yacni hadal ka marka ay neefsanayaan tanafuskooda exhelkooda inhelkoodana waa subxaan allah shaqo kala ma qabtaan waatan allah le yafcaluuna maa yumaruun amarka la sii un bay ka soo baxaan yacni aragtid waxaa loo abuuray cibaado cabitaankiisu waa cibaado oo bimacnaa marka uu cabay waa subxaan allah markuu malagga wax cunay waa subxaan allah cuntana ma cuno waxna ma cabo malagga saasaa loo abuuray caalamka kalena waa caalam shayaaiin waxaa loo abuuranun keliya in maanta dhan waswaas uu dadka ku abuuro laba uu isku diro dad uu dilo dhiig uu daadiyo kan uu ka dhaco zine inna laga sameeyo ummad in markaa la ysku diro intaaba ka shaqaynay ilahi caalamulmalaaika laguguma talagelin oo afar labaatanka sac laguma dhihin adoonan subxaan allahi waxaana inay afkaaga ka soo gelin caalamu shayaaiinna waa laguu diiday inaad geshid idan maxaa lagaga baahan yahay waxaa lagaga baahan yahay marna ilaahay ku xirnow sida uu shaydaanka u adeegsaday caalamka adiga u adeegsana meeshii zinada uu ka adeegsaday adiga guur adeegso meeshii uu dil uu ka adeegsaday adiga dadka daawa nabadgelyo peaceful dadka kula noolo meeshuu adeegsaday inuu marka uu dad u dhaco adiga beyc mushtar galo ha dhicina xoolaha bini aadam ka shaqayso meesha uu ka adeegsaday in markaa dadka laysku diro adiga dadka heshiisii idan caalamku labada caalam idan waxaan leenaha liinjar taamka qofka ujeedadiisa marka ay tahay waxaan u adeegsanaya aacada ilaahay baan u adeegsanaya markay tahay allah subxaana watacala markuu soo dhaweynaya waa meesha uu leeyahay nabiga sal allahu aleyh wasalam xadiidkii xandala xandala oo hurdi waayeen ayaa soo dhaqaaqay wuxuu waddada kula kalma abubakr markaasuu yidhi abaabakr xambalahaad og tahay munaafiqnima ku timid buu yidhi markaasuu leesh markaasuu u sheekay wuxuu yidhi rasuulka sal ly slam la joogna maadan arkin rasuulka markaan la joogno daacad un baan ka fakarnaa salaad un baa laga fakaraa khayr un baa laga fakaraa waxaad moodaa waxyiga inuu markaas nagu soo degayo janno iyo naar baa noo muuqata laakiin mushkilada waxay ka dhacday markaan guryaheena ku laabanno reerkii baan la qoslaynaa beycushirkaan iska ereynaynaa adduunyadiina baan dhex adduunyada baan dhex wixii o dhan waa tirtirmaya abubakar baa wuxuu arrinkan aad sheegaysid anna isku hayaa buu rasuulka noo labadooda oo socda rasulka sal ly slm rasuulka markuu u sheeka uu yidhi yaa rasuul allah markaan kula joognana kaanana nara aljannata wannaara ra'ya alcayn waxaad moodaa jannada iyo naarta inay noo muuqto illa waxdi baa nagu socda laakiin markaan guryaheeni aan u laabano dadkiibaa dad qastaslaya oo iska boodboodayo howlo kalaama waa banaado adduunyaan ereynaynaa rasuul allah sidee u jirta markaasuu rasuulka sal alla alay wasalam yaa xandala saad arkaysaan xandalow markaad ila joogtaan xaaladda aad ku sugan tihiin haddaad ahaan lahayda markaad iga jirtaan bimacna markaad ila joogtaan inaad dad khushuucsan ee tukanaya ee wardinaya ee waxay dhagahooda ku soo dhacayaa tihiin guriga markaad tagtidna haddaad sidaad u xirxiranta oo maantana waxdi mooyaan wax kale aanu kugu socon idan darajadii waad ka bixi lahaydeen aadanimada waxaad gaari lahaydeen darajo sarayso caalamkii ahaa malaaigta malaaig markaad gaartidna malaaigba unbaa la shaqayn lahayd oo bimacnaa qofka ku salaamaya qofka gogashaada kugu imanaya bimacnaa almalaaika lasaafaxatkum almalaaikatu calaa furushikum bu nabiga sal ly slam yiri laakiin arrinku sidaa maaha marna salaad marna soon marna shaqo marna business marna hawshaada eri waa marka aan leenahay oo kale marna qalabkan markaad adeegsanaysid bal dacwada u adeegso marna qaraara bay ku xiriiri mushkilad ma laha an daqiiqo afar daqiiqo liisar taamkaaga ka mida inkastoo qofka muslime faraaqba aanu lahayn inaad u adeegsatay waxyaabo nafsadaada markaa dejin kara ama ha noqoto barnaamij markaa fokaahiya barnaamij runtii qofka ka qoslin kara haddii ay tahay waxba kuma jabno qofku markuu adeegsa laakiin inuu qofkii muslimka shaqadiisuba ay noqoto un keliya afar iyo labaatanka saac kale inuusan qaban ninbaa wuxuu ku leeyahay yacni waxaa isoo noqtay buu leeyahay kombyuutarka inaan subaxina fariisto habeenkiina aan ka kaco xitaa kama kici hurda iga kicisay buu leeyahay markaan soo seexdo haddana salaatuleyl oo kale inaan usoo fariisto aan wada buu marka waxaa igu darnay guri inta aan hurda buu leeyahay inta aan hurdo waxaan isu haystaa inaan mawski gacanta ku hayo marka sankaygaan riixriixayaa buu yidhi saabaan u rugrugayaa buu yidhi ilaa aan ka soo tooso daban maxaa qaban jirtay sankan ugrugay maxaa qaban jirtay intaa wuxuu leeya waxaan ku mashquulsanaa un keliya baaltooga jatin tan buu kula jiraa tan buu kula jiraa xaggaas buu ku jiraa daw ninkaa boodka uu sheekadan uu sheegay facebooka ima soo bixin hawlaad ma soo bixin waagi waxay u taagneen inuu keliya baaltooga idan waxaan leenahay hawshan ayuu qabso maa fii mushkila laakiin ha noqoto waqtiyaga ha mildaanaado waxa aad u gelaysidna ha noqdeen wax khayra ha noqdeen waxaad samaynaysina ha noqdeen wax markaa allah subxana wa tacala raadi uu ka yahay waxaas ayaan daro ah marka aan dib ugu laabanay mawduucan inta aan ka fakarayay ayaa waxaan fiiriyey siidooyin fara badan ama mawaaqic fara badan ama wabis kala duwan oo soomaalidu ay leeyihin webiska soomaalida isku soo ururiya waa tribal base web mid qabiil ku salaysan mid ku salaysan koox ku salaysan iyo mid dacayad u samaysan horta intaa waa dhaafi waay kasoo gudaba qaybtan baaltooga eh, le la adeegsanayo inta ay ka muuqato kelimad islaami ama qol islaami ama qol dacwo ama qol taqwada ay ka muuqato waa wax aad iyo aad faraha loogu talin karo laakiin qolalka ay ka muuqdo qolalka gorobada lagu shukaansado qolalka lagu shukaansado wiilashii gabdhaha guurdoonka ah qolalka reer hebel lagu caayo qolalka maaragtay gabadhii saa ahayd gabadh keliya waxaa laga yaaba inay tiriniyo oo igata ku ku guursan maayo ku kacsan tahay oo la soo eriyey marka magaceedu meesha ku qoraya ama waxaa laga yaabaa gabar iyadana rag ku kacsan inay tahay wiilkii magaciisa ku qoraysa waxyaabahaasoo kale waxaan haddana u gudbay qaybaha ay leeyihiin hindida iyo qaybaha ay leeyihiin kuwa kale waxaa ii soo baxay meel laleeyahay linguistic room waxaa lagu baranaya un keliya waxaa la lixi luqaad waxaad u gudbaysaa meel laleeyahay waxaa lagu diin baa lagu faafinaya waxaad u gudbaysaa qayb leeyahay waxaa lagu baranaya science qaal waxaad arkaysaa turan waa dad siikh waxaad arkaysaa kuwa buudiista inta inta fawaaida fara badan marka la ururiyo waxaa ii soo baxday boqolkiiba toddobaatan dadka waxay aadaysan wax faa'iida leh annagana boqolkiiba toddobaatan ilaa siddeetan waxaan aadaysana waxaana khayr ku jirna dhegayso marka qolalka aad isleeda way buuxaan markaad geshid waxaa kaa soo baxaya meeshii ama ka soo dhexbaxaya nin cabsan ama gabar cabsan waa til waa shaamshaam way buuxdaa ama asagaa buuxa waay subii ilaa i galabti waa lacagtamay tii aawa haddaa burjikadaa ii karaysaan kusoo laabtay aawa haddaan soo gala shaydaanka sidaa meesha ka wadaysa isagaa soo gelay meeshuu ka waday idan waxaan leenahay qofka muslimka ma waxaa loo abuuray ma waxaa loo abuuray inuu ku mashquulo noolaa inuu ku mashquulo maxaa diiday arag marka markaad geshay yaryarka kale ee alkhayrka ee laleeyahy maxaadaraa soo gelaysa dhegaysta aan isdhegaysanay bal khayr baa soo socda ducaa meesha laga geli doonaa biidn illahi subxaana wa tacaala shariidkan khayrka darsi fulaan baa noo soo gelay ninkaan arag gurigiisuu fadhiyaa laga yaabana kombyuutar ka shaqaysiiyey inuu kalajkiisa iska aaday inuu iska horday ajri baa u socda laakiin qofka muslimka markuusan xishoonayn magacaaga markuu badelayn oo soodkaaga uu badelayn oo masawir kale meesha aadan keenaad leedahay isnac oo waxaad doonta samee ot meesha u lahaa nabiga sal ly slm ida lam tastaxi tasnac maa shita haddaadan xishoonayn waxaad doonta samee waxaa arrinkaa igaga daran marka hadda masawirada la adeegsaday yani wuxuu ku leeyahay inaan heble isguursanaan rabna ayib wuxuu yidhi sheekh su-aashu way qoran tahay welina imailkay ku jirtaa wuxuu leeyahay sheekh waxaan rabaa inaan gabar isguursanno waxaan ka codsaday inay amaasanka iisoo istaagto marka ma weydiin karaa anuu xadiidkii jaabir daliishanaya fiqigii daauda daahirin kala baxay arag ninkaasu fiqigu aqrisay fiqigii daauda daahiri kala baxay oo ah gabadha haddaadba guur ka rabtid iyadoo dhan waad adki kartaa ma dhihi karaa dharka iska soo dhigo meesha soo istaag faqiih soo maa ninkaas ah, ma weydiin karaa buu yidhi ma dhihi karaa anoo fiqigii daauda daahiri adeegsanaya xadiidkii jaabir oo ahaa iska soo eego gabadha iska soo fiiri ma weydiin kara dabcan daauda daahirina wuu ku been abuurtay oo baugaar waqtigiisa amase maba jirinba eh, xadiidka rasuulka sal ly sl been abuur in la jeedlay ahayd kaas laakiin waxaan leenahay gabadha guursa markaad guursanaysid waxaa jira aadaab baa jirta aadaab baa jirta waa ninkii dhallinyarada xale markii niqaashka lahay wuxuu yidhi waatu min abwaabaha baa ilaahi subxaana wa tacaala yidhi nin dhallinyara ka dhawaajiyey aayadda xale marka la guursanayo albaab buu guurka leeyahay albaabkiisa u soo mar albaabkiisa waa maxay soo mar gabadha markii aad ogaatid oo aad ku qanacsan tahay oo aad garatid inay tahay gabadhii ku munaasab ahayd bay culimmadu la yidhaahdaan information raadi informationka waa maxay waxaa laga anaad ii imanaysa waxaa leedahay hebla ka waran macali baanu ahaa ama deris baan ahay waxaa laga boqolkiiba toban in informationku siiyo gabadhan waxaan ku ogahay iyadoo xijaab la-aana ma soo bixin weligeed waxaan ogahay iyadoo guriga un ka shaqaysa hebel baad u tegaysaa boqolkiiba toban buu ku siinaya hebel baad u tegaysa boqolkiiba toban informationku ururi waa meesha diintu ay leedahay xanta la xiriirta guurka la xiriirta ilaahi subxaana wa tacaala ma abanayo bimacnaa xanta guurka la xirita maxaa loola jeeda maaha goosibkii hollywoodka maaha meelaha ku qornaa maaha xanta guurka la xiriirta loola jeeda waxaa loola jeeda inaad tira heble iga war wix xumaana aan ku ogahay waa inaan ku dhaho heblo waa sida ay sidaa hebel iga war hebel soo maha hebel waa sidan qaabkuu cunaa waa ma tukado habeenkii maaragtay soo maha afar labaatan saa waqtigiisa waa internetkuu ku jiraa habeenkiina maaragtay sankuu rurguraa isagoo inuu muuska ku dhegan yahay wixiina waa inaan sheego maa isaga ii sheegay sooma ana waan sheegay inuu qofku marka inuu sheegay information dhan inuu gudbiyo kadibna qofka kan marka isaga go-aanka u taal inuu yidhaahdo waxaan go-aansaday hebla inay xaasii noqon karto gabadha inay tiraado waxaan go-aansaday hebla marku inuu munaasib yahay albaabada marka laga soo galo waa shay markaa mubaax kadib labada ruux markay isfahmaan in aanay meelaha la marmarin oo transtationada aan la wareegin oo kafeeyada aan la fadhiisano aabba aabbaa dhalay weli bay leedahay wiil baa la dhashay adeer bay leedahay awoo bay leedahay u ima oo weydiiba meesha marka kula hadla oo weydii marka waxaa tirada aan u baahan marka ugu ogolaado soo ma hor fariiso maxaanad uga baahanta waa lagu siiye soo gabadha soo ma maxaa masawir inay soo marto iyada xitaa diyaana ay ku soo marsato soo gudiso maxaad ku falaysaa magac kale iyo iyo masawir kale ay kula timaado iyadoo sideedaad arkaysaa adigana soomaha biidn illahi subxana wa tacaala gabadha markaad la fariisanaysa cimaamada iska dhig bidaarta ha u qarinin oo allah mustacaan maaragtay adoo muuqda meeshii fariiso ookiyaalka rayboonka iska siib haddaad ilbuun tahay ama cross ay tahay ha lagu arko labadiinoo is arkay ishor fariista biidn illahi subxana wa tacala haddaad isfahamtaan si sahlan marka isku raaca amaa sheekadu haddii ay tahay fiqigii ay ii sheegi jireen niman maleysiyaan oo ay dhihi jireen laba hor ruux mar hadday isjeclaadaan oo wada socon kara maarkas gabadha iyadoo weji daboolan ninkana garkiisa aad ka yaabaysa is leedahay ma dhulka inuu xaaqama loogu talagalay sunnada say uga muuqato labadooda gacantiisayd arkaysaa ishaysta wada socda war maxaad aydeen waa isu doonanna oo yaa isfiisiiye waxay ku maya annagaa jeclaana oo yaa idiin sheegay imaam shaafici baa qaba oo imaam shaafici intuu ku sheegay minhaajka minhaajka marka loo laabtay waxaa ka soo baxda alkhidba alsharciya waalkhidba hayr asharciya minhaajku wuxuu sheegay labada ruux markii waalidka isku ogolaada khidbadu sharci ay noqoto oo labada ruux la yidhaahdo hebl iyo hebel waa la isi siiyey way isguursan karaan markii la yidhahdo diinta waxay tilmaantay qofka marka gabadha way ku meedsantaa aabbaha markuu yidhahdo khalaas waan ku siiyey hawsha markay dhammaato labadaa ruux meeshay doonaan ha aadeen marka ama train stationka ha aadeen ama subaxii intay doonida soo raacaan tii denmarka maahe birarka badnayd soo raacan oo meel kale ka dhaca oo saa u socotaan haddaad doontaan muctamarka haddaad doontaan dhaha annaga geesana la fariisiyo labadaana keliya inaan wada fariisana wada fariista ilaahu meeshaad doontaana ka dhacdaa mushkiladna maxaa laba ruux isu doonaan oo ilahi subxaana wa tacaala isku arsuqaatiin weligaa bixiyey laakiin gabarh baan la socdaa meesha aan ku arkana labadan unbaa saaxiib ah habeenkiina telefoonkan aan isku qabnaa subaxiina baaltookaan isku qabnaa iyo facebooka labadana keliya wada xiriiro reerkiina lama socdo gabadha sidaasoo kale ah ninkii arka wuu doonan karaa hadduu nin kale uu ku qanco wuu raadsan karaa biidn illahi subxana wa tacala ee tan la yidhi laa yakhtub axadukum calaa khidbati akhiih gabadha nin bay u doonan tahay adiga ma doonan karti marka la yidhi waa gabadha la bixiyo rasmiya loo bixiyo ofishali abeed u bixiy walaalkeedu u bixiy ama adeerkeedu u bixiy weliga markaa jooga laakiin gabadha ninka uu iskala socdo waxaan dhihi lahaa kaas haddaad aragtaan wiil iyo gabar wada socda oo aan laysi siinin haddaad aragtaan waxaan idin lahaa ka faa'iidaysta gabadhaa ninka halaga taabsado ha laga guursado isagana meelaha warwareego waa insha allah ajir baad helaysaan biidn illahi subxana wa tacaala intiiba markaa sheekadu markaa ka hagaagayso haddaad aragtid wiil iyo gabar wada socda labadaa ruuxna aan waalidka aan isisiinin inkiirada maya saaxiibaan nahay iidda kaa inaad ka taabsatid oo gabadha aad ka baloogin ajir baad ka helaysaa biidnilahi subxana wa tacaala laakiin markuu waalidka maro reerkay isku og yihiin erida haddaad martid ilaahay rasuulkiisaaad caasiday inaad ogaatid ilan waxaan leenahay gabadhii in meelaha lala maro maaha in marka hadda maritaanka uu iska dhammaaday biidnilahi subxana wa tacaala adoo jooga meeshan utobori gotenberg adoo jooga ayaa tii fadhiday minneabolis iyo ohio fadhidaad meeshan facebooka maantana ka sheekaysanaysaan iyada xitaa haddii wasiiladu ay tahay wasiilo khayr oo ah war guur baan u socda iyaduna ay leedahay guur baan u socda heshiiska markuu dhaco oo waalidka la soo gaarsiiyo waalidkana arrinka uu la socdo wixii tala lagu siin lahana lagu siiyo arrinku aad buu u soconaya biidn illahi wa tacala mushkiladu waxay ka jirtaa un keliya labadan unbaa wada soconaya haddaad qarsataanna waxaa soo baxaya masaladii xala aad ka dhawaajiso aad lahaydeen oo gabdhaha dhankooda ka yimid waxaa kaloo dhankiina wiilashana markii aan meeshan soo istaagaba keenan waxay leeyihiin yani waxaad dhacaysa wiil gabadh baa wada socda waxaad dhacaysa gabadhiina shan nin oo kale ama toban kale ku xiranta ama wiilkii soo maaha tanna wuu maraya tanna wuu maraya tanna wuu maraya jarka booda uu maraya tanuu ka boodaya tanbuu ugudbaya tanbuu ugudbaya waxaa laga saaxiibadeed walaasha kulliin oo isla shukaansado see looga bixi karaa waxaa looga bixi karaa nebiga sal allah aleyh wasalam wuxuu yidhi waxaan ha caddaadeen aclini nikaax marka leeya keliya maaha marka labada ruuxa ismehersanayaan horta waxaan hala ogaaday inaad nin guurdoonata markaad tidhahda anigoo hebel ah heblaan rabaa inaan raagsado dadkoo dhan baa hadday marka xagga ka jiirayso waa lagu soo sheegaya kulli soomaalidan ma aragtay insha allah uma baahna inaad lacag siisid warka degdeg buu kuu keenay waa kuu soo sheegaya biidn illahi subxaana wa tacaala islaamaha markii odayadu ay qabtaan oo mid kale ay odaygu markuu islaamta meelka inta iska geeyo guursado mid kala telefoon usoo diraysa walaal ma fiican taha ahlu khayr miyaad taha anu waxaana heblo e, maasha allah inaad ilahay dartiis kuu bartaan rabaa leedahay ilahay dartiis ma e, shaytaan dartii wey ilahay dartiis inaad kuu bartaan rabaa e, marka waxaan rabaa inaan kuu sheego horta odagay intay ku ogeyd odaygii sooma odaygii meeshaasaan uga soo tegay maasha allah ciyaalkii maaragtay maya waxaan kuu sheegay odaygii maasha allah khayr baa kusoo ziyaaday inaad sabartid baan kuu soo wacay oo ilahay subxana wa tacaala ku xirnaatid inaad sabartid ilaahay subxaana wa tacaala ku xirnaatid ma runbay waa qof moos moogta bimacnaa oday ku kacway islaantii oo tikidka aad isleedaha diyaaradda turkish airline switzerland mid unbay soo raacaysa iyadoo taagan baad arkeen marka informationka soomaalida information haweydiina waa oral traditionka aad baan ugu fiican idan marka gabadhan aad sheeko marka idinka dhexayso ku qof baa information ku keena marka maa taqla odagii soo maaha ama ninkan odayga warbaa idinka dhexeeya soo maaha waa lakuu soo sheegay gabdhaho dhan baa kuu soo sheegay war ninkii ay shirkaansanayseen ha xabli ku jira magacay u bedelanaysa waa gelaysa iska dhigaysa waaba iska dhigaysa waa soo helaya idan haddii jaaniska uu jiro waxa marka la caddeeyo wax kastoo la qariyana qurun ku jira marka la caddeeyo khayrkaasaa la helay waana xalka keliya looga bixi karo laakiin markaa tiraa aniga isaga keliya unbaa wada hadlay aniga iyada wada hadlayna labadaadi keliya sheekada naga dhexaysa khayrku markaa meesha marka waxay u badan tahay in meesha wanaag aanu waxaan marka waxaan la adeegsanayaayo qurid baa runtii ku jirta waa haddii loo adeegsado wasiilo ah in ilaahi subxaana wa tacala marka loogu dhawaado biidni illahi subxana wa tacala nebiga sala allahu caleyh wasalam waxaa axaadiid fara badan marka ku soo aroortay oo uu tilmaamayay nebiga sala allah aleyh wasalam inuu ahaa wuu kaftami jiray markuu kaftamayana nebiga sal alay slam waxaan xaq ahayd ma sheegi jirin been weligii kuma kaftamin salawaatu rabbi wasalaamu calayh bal waxaa dhici jirtay xitaa markuu reerka uu la joogo wuxuu ahaa rasuululahi sal ly sl qof furfuran caaisha waxay leedahay aniga rasuulka sal ly sl hadda kahor baan tartannay anaa ka dheereeyey baa leedahay kadib wuu ila sugay markii cayilkii ugu yimid oo aan cayilay oo aan buurtay wuu hadda aan tartanno kadibna isaga iga dheereeyey markaasu ya caaisha tilka bitilka hadda kahor saa adigama badinha haddana anaa kaa dheereeyey nebiga sal sl wuu furfurnaa maaragta sala allahu calayh wasalam nebiga sal sl wuxuu soo maray laba ruux laba guruub ayuu wuxuu arkay oo ku tartamaya shiish iyo eh, fallaar tuuris ku tartamaya qoladii uu ku beegnaaba wuxuu yidhi irmo tuura buu yidhi aabbihiin raali buu ahaan jiray tuura buu yidhi markaasuu nabiga sal l slam gruubkii markaa intuu la fariisay wuxuu yidhi ana macakum yani gruubka geb la fariisay qoladii kale ee tartanka u ka dhexeeyey ee ganuunka inay soo tuuraan la rabay baa iska fariisay wuxuu yidhi ya rasuul markaasuu yidhi irmu marka yaa rasuulallah saan u tuurana adaa qolada kale la jire markaasuu yidhi maya ana ar irmu ana ana macakum kullu idinka dhan baa idinla jiraa buu nabiga sal ly slam xadiidkaas dadka kubadda daawanaya waxaa wacnaan lahay laba laba kooxood idinka kale yaqaan arsenal iyo manchester iyo waxay kale ahaadaan allahu aclam bimuraadihim markay ciyaarayaan labada kooxood la jira labada kooxood markaa la jirtaan roblem ma imaana biidn ilah subxana wa tacaala nin odaya wuxuu yidhi ingiriiskan jooga buu yidhi meesha bahasha aad iyo aad looga jecelyahay wuxuu yidhi laba kooxood baa ciyaaraysay kooxda koowaad baa gool dhalaysa buu yidhi sacab baa la dhaqaaqay w waa aadaad u boodbooda buu yidhi kooxda kale gool dhalaysa haddana waa boodbooda buu yidhi kuwii meesha geeskayga fadhiya macalinka maxaa ka wadaan iyo la jirta cadaysa wuxuu yidhi nimaa dhegaysa aniga nin odayaa ahay buu yidhi dhegaysa dhiigkar baan qabaa sankor baan qabaa mala xanuun baan qabaa wixii oo dhan baa suu keentay haddaan qalo keliya isku kufulo waa maalanagu xanuunsanaa marka kuwana waa la jiraa kuwana waa la jiraa nabiga sal ala sl marka wuxuu yidhi ana macakum kulkulamidu waa la jiraa laakiin markaad qalo keliya isku kufulshid waa tiraa qoladan keliya qoladooda marka laga badiyo waxay u badan tahay inay meelxun marka kula gaarto idan waxaa le nabiga sal alla alay wasalam ma aha waxa aan ka hadlayna technolojiya marka laga hadlaya adeegsigeeda inaan leenaha maya qaybta diinta mooyaane wax kale ma geli kartid muxaadara mooyaane wax kale meeshii kama dhegaysan kartid qofku dhahaysay male oo waan soo horumarinay camalkaagoo dhanba inuu wardi noqdo maaha oo waxaad u adeegsan kartaa howlo kale u adeegso khayrkii u adeegso oo saaynski u adeegso oo qaraaba ku-xiriirin u adeegso oo dad farbado aadan arkin baa jira dad aad meelabada deganaynen baa jira waa la soo baxaya soomaali baa tihiin dad farbadan baad ka soo tagteen dali farbadan baa meel lagu ogeyn sameeya oo dad farbadan iskalaas ahaa baa jira raggaa islaamiyeen oo khayr farbadan baa loo adeegsaday biidn illahi subxana wa tacaala idan haddii laakiin arrinka uu noqdo un keliya waxaan u adeegsanayaa meel gaara taa marka waa tan ay diinta marka aanay ogolayn waa mid markaa la diiday idan xadiian oo dhan markaan fahno kadib ba waxaan u baahanahay masalada markaa ku beegan ee ma aragtay ciyaaraha haddii ay yihiin maalan waxaan dib ugu laabtay webska qaarkood bal arka meesha tirkoobka meesha ku jira all web markaad dib ugu laabatay kelmadda music keliya markaad taabatay waxaa kuu soo baxaya boqol iyo siddeed iyo toban milyan oo ma aragtay siida ah ama mowqic ah ama science ah ee internetka waa music keliya waxaan ka hadlayn waxaan waxaa laga yaabaa statiska inay old ay tahay mid hore kelimad riyaada keliya markaa ku dhifatid oo sports keliya markaa ku dhifatid ilaa waxaa kuu soo baxaya labaatan iyo toddoba milyan markaad art ku dhifatid oo igey wixii lamid markaad ku dhifatid lixdan iyo lix milyan baa kuusoo baxay dabcan intaa markaa soo oris kelimad siyaaxa tourismka markaa taabatid waxaa kuu soo baxaya labaatan milyan oo markaa sirisa abcan inta marka lasoo ururiyo saddex boqol ilaa afar boqol ilaa iyo shan boqol oo milyan oo sydiska webska kala duwan markaad geshid intuba waxaa loogu talagalay keliy music iyo sports iyo games iyo horaa loo fogiyo ayib dib ugu noo marka kelimadii markaa kelimatu diintaada iyadoo dhan markaad soo ururiso waa kelimatu diin oo xitaa ay soo gelayso tii eh, judaismka ay soo gelayso ay soo gelays tii christianity ay soo gelayso tii buddhism intii markaad soo ururiso waxaa soo baxay soddon milyan baa soo baxaysa idan dib markaad u soo daadegtid mawaaqicda islaamiga keliya ku dhiiba oo islaamka keliya ku qoran laga yaaba annagana islaam baa nagu qoran laba maxaadara ku jirta laakiin laga yaab wadkaba inuu yahay wad u reer gaar u khidmaynaya ama fakar gaar u khidmaynaya ama koox gaar u khidmaynaya inuu yahay laakiin magaca kale uu islaami uu ka yahay uu keliya boqol kun iyo shan boqol oo mawqic bay noqdeen waa statistiska markaad ilaa shan sano lix sano dib aad u celisid haddana badan baa marka isbedel idan waxaan leenahay waxaanoo dhanna waxay u baahan yihiin in marka ay noqdaan oo loo adeegsado qofka muslimka waxayna ku jira meeshan yararkii meeshan eh, dhowr iyo siddeetankii waalidku ay la soo qaxeen injineero fara badan baa ku jiro meeshan aan qaar fara badan oo idinkeen kamid aan aqaan waajiigi aad u bartay ilaahi subxaana wa tacala nimeeyey maxaa diiday marka in aad samaysid mawaaqic loogu khidmaynayo diinka lagu khidmaynayo bulshada soomaaliyeed xitaa dadkan meeshan jooga waddamadan jooga aad baa loo soo qaxay dad fara badan baa yimid nin walbana sistamkuu ka dhacsanyay xitaa haddii ilaahay loogaga sheekayn ninkan warqada shaqada suu ku heli suu ku heli meeshuu fariisan lahaa loogaga sheekayn lahaa ilaadin baa laga heli laha illahi subxana wa tacala arag sida istiqdaama taaqaad siday u ahaan jirta allah subxaana wa tacaala marka uu tilmaamay nabiyulaahi sulaymaan calayhi salaam allah subxaana wa tacaala waxa uu ku galabaysay nicmo gaar ayaa la siiyey ah mantiqa tayr nebi sulaymaan waxaa la baray sida ula hadli lahaa shimbirka ula hadli lahaa yaa ayuha nnaasu cullimnaa mantiqa tayr wa uutiinaa min kulli shay dadow waxaa layna baray sida shimbirka loola hadli lahaa languageka lagula hadlaa communicationka lala samayn laha marka shimbirka la baray muxuu ku sameeyey waa tan uu diray shimbirkii uu diray waa tii uu diray xagga iyo balqiisa waa tan uu dhambaalka u dhiibay wa tan wuxuu sheegay lisulaymana junuuduhu min waxaa loo kuliyey wax alla wixii ciidan u lahaa jin baa ku jiray insi baa ku jiray shimbiraa ku jiray intii maxaa loo adeegsaday wuxuu lagu magacaabay jala wacala watan allah saa lahu riixa tajrii biamrihi rukha'an xaysu asaab washayaaiina kula bannaa'in wagawaas shayaadiintana meelahan ii dhisa buu yidhi dabayshiina wuxuu adeegsaday inuu meel alla meesha u doono marka isaga dhex goosho cumr ibn mantiqa ayrna waxaa loo adeegsaday in markaa khayrkii markaa dadka u gaarsiy watafaqada ayra faqaala ma liya la ara alhudhud am kana min alghaa'ibiin low cadibanahu cadaaban shadiida aw laadbaxanahu walayatiyanii bisulطaanin mubiin famakasa غayra baciid faqala axadtu bima lam tuxid bih waji'tuka min binaba'in yaqiin إني وجدت امرأة تملكهم وأوتت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله آيات أن باسد كان سورة المال أدركيسي waxaa looga hadlay shimbirkii ilaahay subxaana wa tacaala uu u leyliyey ee u sakhiray nabi suleyman meesha loo adeegsada dacwuu ku maqnaa idan waxaan leenaha kombyutar baa ilaahay ku baray soo maaha khayrkii u adeegsada dib aama fikrna qal arag nabiyulaahi daawuud calayhi salaam allah wuxuu le walaqad aataynaa daawuuda mina fadla ya jibaalu awwibi macahu waطayr waalanna lahu alxadiid an icmal saabiqaatin waqadir fi sar waqadir fi ajir waquduuri raasiyaat marka laga hadla kadib icmaluu ala daawuuda shukran waqaliilu min cibaadi ashakuur wuxuu ilahi subxaana wa tacala ka hadlay birta sidii loo dhalaalin lahaa la baray nabiy lahi daawuud waxaa kaloo la baray sida loo samayn lahaa ee maaragtay xeelooyin waaweyn meelo darar biyaha lagu ururiyo wixii o dhan baa la baray laakiin aakhirka allah subxaana wa tacala aayadda wuxuu leey icmaluu aala daawuuda shukra war aala daawuudo shukrigii qabta shukrigiina waxaa laga dhigay shaqo bimacnaa ilaah loogu mahad celiyo bimacnaa allah subxana wa tacala injineer buu kaa dhigay soo maa war khayrka u adeegso maxay muxuu kuu tarayaa inaad furtid mawaaqic fara badanoo ibaaxiya sida dadku ay sameeyaan oo kale in pornography la furo in la furo meelo marka xumi mooyaan wax kale aan looga sheekeeyo <coughs> maxay kuu taraysaa ilahi subxana wa tacala atar buu kaa dhigay soo maa u adeegso dawee qof kastoo bini aadam oo dawada u baahan dawee ilahay subxaana wa tacala wuxuu ku maray sooma adaa u baahan oo ummadiibaa u baahan oo ilahay xitaa waxaad ogaan doontaa biidn illahi subxana wa tacala loqoda xitaa doorka ay kaga jirta biidn illahi subxana wa tacala waxaad ogaanaysaa haddana nabiylahi waxaan oola jeedaa dulqarnayn dulqarnayn ilahay wuxuu siiyey power ah inuu meeshuu doono aadi karo waatan qur-aanka uu leeyahay inaa makanna lahu fi lardi waaataynahu min kuli shayin sawaj meel kastaan gaarsiin baabarka allah subxaana watacaala uu siiyey awoodda uu siiyey wuxuu adeegsaday dacwadii u adeegsaday meel kale uma adeegsaday markaasu wuxuu yidhi qaladii intuu lahda ama man dalama fasوfa nucadibuhu uma yurad ilى rabbi fayucadibu cadaaba nukra wama man aamana wacamila صaalixا falahu jazaan اlxusna wuxuu yidhi dadku waa labo qofkii dulmi la yimaado waa qofkii ku dhacana waxaa u dambeeya cadaab qofkii bimacnaa wanaag la yimaadana wanaag buu leeyahay hadalkan waa haddii lagu saleeyo in maquuladii dulqarnayn ay tahay haddii tafsiirka ka leeyahay min qowli illahi jala wacalaana kaasna waa xoog badan yahay idan wuu tegey dulqarnayn socday buu wuxuu ka duldhacay dad laa yakaaduuna yafqahuuna qawlan oo xitaa ay adag sida loola hadli communication aan lala samayn karin kadib waxay yidhahdeen waxaan u baahannahay yajuuj wamaajuuj nimanka god magogis bayna dhibayo bay yidhahdeen saa darteed waxaan kaa codsanaynaa sad noo samee meel aad nagu kala teedid oo aad nooga celisid wuxuu yidhi sad keliya maahan raddi baa idiin samaynayaay idinku awooddoon ila qabta bimacnaa waxaan rabaa inaad ogaataan power baa ilaahay subxaana wa tacaala powerkiisii dad dulman buu kaga celinaya power baa ilaahay siiyey dad shirki hayo ayuu wuxuu leeya war shirkiga joojiya power baa ilaahay siiyey dadka muslimiintu marka marka kusoo dhaweynaya waxaa la mid a markii allah subxaana watacaala haddana uu ka hadlay eh, fii qisat eh, amaba xadiidkii ma aragtay zayd bin haabit ayaa wuxuu leeyahay zayd bin haabit rasuulkaa laii geeyey buu yidhi kadib rasuulka wuxuu la yaabay buu yidhi fahmadeydii buu la yaabay markaasu waxaa la yidhi ninka kanaad arkaysaan zayd waa reer ben najaar reerkaabu ka dhashay in dhowr iyo toban aayadoodna dushu ka qaybsan yahi wuu xifdiyey nabiga sal alla alay wasalam marka wuxuu yidhi markuu arkay fahmadiisa iyo siduu wax u xifdinay zayd tag oo waxaad ii soo barataa luqada yahuudiga iisoo baray sidasaryaaniyada iisoo bara buu yii maa nimanka kale hagaagtooda kama badbaadaya buu yii zayd bin haabit wuu dhaqaa toddoba iyo toban maalmoodba wuxuu kusoo bartay luqadii kusoo bartay nabiga lagu laabtay luqadan uu bartay muxuu adeegsaday wuxuu adeegsaday inuu nabiga sal ly sl makriga uu kaga celiyo wuxuu adeegsaday in sharta marka looga badbaado ilaahi subxaana wa tacaala intaas maanta laswarayso scandinavia ilaa yurubad kala timaado mid baa danish ku hadlay mid baa norwegi ku hadlaya mid baa wuxuu ku hadlaya allah mustacaan finish ku hadlay mid baa ingiliish ku hadlaya mid baa carabi ku hadlay intaas luqaad ku hadlaydiineeegay fara badan da'yarta ka dhacsan luqadii af soomaaliga ay ku adag tahay markaad la fariisa haddaad u turjuntid intaa xitaa ajriba ka helaysaa ogow bimacnaa waa maxay waxaad u adeegsatay daaqadii allah subxaana wa tacaala uu ku siiyey awoodii baad khayrkii u adeegsatay maaha keliya waan luqadii baan bartay soo maaha gabar ajnabiyaad ah oo gaalada ayaan la degeeyana kula sheekaysanaya maya gurubka khamrada calayaya la fadhiisanaya maya waxaa la meelaha xun inaad eeso idan luqadii aad barata xitaa ayaa khayr noqon karta ogow yani cala alaqal wax dhul dhacaya marka ma laha marka islaamka la joogo walidalika saxaabata rasuuli lahi sal lla alay slam nin walbaba mawaahibtiisu marka ka faa'idaysan jira arag mucaad waa tan la yidhi wuxuu yaqaan xalaasha iyo xaaraanta bilaal mawhidahu lama maxay codkiisaa dheera adin buu adeegsaday okay zayd muxuu bartay ilahi subxana wa taala faraaid ku yiqiin afradakum zayd qof walba mawhibo gaara ayuu leeyay mawhibadaada marka u adeegso ilahi subxana wa taala mawhibuu ku siiyey wuxuu ku siiyey waxbuu ku baray wax gaaraba bar u adeegso idan inaad marka aad iiatid injineer oo salaadiina waxba kala socdo oo sida markuu safar u gala jamcii sunnadii aan kala ogeyn soon iyo salaad aan ogayn xalaal iyo xaraam aan ogayn ama inuu dhakhtar aan ogayn waxaanba xaaraam aan u kala saarnayn dhakhtarnimadaas baraka ma laha idinimadas baraka ma laha macalinimadaas baraka ma laha wax barako ka soo baxaya markaa mala waxaa barakoobaya un keliya cilmiga allah subxaana wa tacala lagu khidbay waxaa barakoobaya shilinka aad xalaasha ku raadisa biidn illahi subxana wa tacaala idan waxaan idin leeyahay yaryaro dadkiinaan da ah yaryar waa afku unbaad idinkugu miceynaya waa iga waweyntiina qaar maaragtay saad sida muuqata oo soddon haddaad gaarti maxaa sugaysaa soddon haddaad gaart labaatan haddaad gaarti maxaa sugaysaa waa da runtii yacni qofku inuu ka fakara maaha ha sugin inaad afartan kor u dhaaftay inna waa kale ha sugin haddaad mar gaartay alaaiin haddaad gaartay ama labaatan haddaad gaartay waxaad gaartay waqtigii mas-uuliyadda ay ku saarnayd baad gaartay intoo marka waxaa looga baahanya qofka muuminka inuu khayrka marka uga faa'idaysa waxaa la mida ah, la sheegaa waxay soo qortaa ibn shadaad salaaxaddiin iyo nasaarada markay isqabteen ayaa waxaa jira nin lagu magacaaba ciisa alcawaam ciisaha alcawaam waa nin dabaasha ama dabaasha aad aad uga fiicnaabo ugu fiicnaabo marka waxaa dhici jirtay markii muslimiintii qoolka la geliyey oo ay ku xonteen nimankii gaalada ahaa afarta barjaale afarta gees markii laga soo hareereeyey oo ay dhaqaaqi waayeen ninka wuxuu samayn jiray lacag iyo maal iyo nafaqo iyo informationka ayuu salaaxudiin ka soo jiray kadibna intuuga baadbaad u adeegsanaysa ilahay ajir buu ku siinaya biidn illahi subxaana wa tacaala ama arrinka hadduu noqdo soo maaha fisqi baan u adeegsanaya ajirna ma laha adduun iyo aakharana waa khasaara wa ilahuna billahi towfiiq jazaak allahu khayr jazaa sheekh cali ilaahay subxaana wa tacaala allah taala bariyo mowduucan aad iyo aadka muhiimka isticmaalka technologiga waxaad u helaysaa eh, su-aalooyinka aad ugu tira badnaaya maanta yihaaday oo mawduucana kuseeya hal mawduuc su-aalaha ugu badnaa eh, dadku waxay ka cabanayaan sheekh eh, in badanna muxaabaradii bay jawaabti ka wada heleen aaladahan baababkiga la yidhaahdo iyo facebooka familiyo sheegay aya inay sabab u noqdeen inay ku kala tagaan dhalinyaro iyaga sababtood maaragtay ilaahay subxaana watacaala macsidiisa ugu dhacay qaar ku bartay dhaqanka muxuu ahaa iyo beenta waxyaala badan ilaahi subxaana watacaala aan diintiisa ku banaanayn marka maxaa dadkaas kula talin lahayd su-aashaasa insha allah kusoo gabagabeynaya bismillah miaal yar haddaan runtii tilmaamo wadaad iyo dabqaadbase xoog yihiin ooma sheegaan tilmihi jira wuxuu leeyahay ninka isaga ah gabar baan isqabnaa waxay eegaysaa laba wiil daad ooga helay maalmood fadhidaa kadibna nin bay isbarteen ninkii bay isla dhaceen bimacnaa waa iska heleen marka saakii bay kusoo karrada waxay tiri biayi ariiqa ninkaabaan aadaya laga ballannahay ee hadda ay fur tiinkaygana jar meeshaas degdegay waddan bay u tilmaantay oo hadda in la sheegay muhiim aanay ahayn kadib wuxuu yidhi marna waxaan indhaha la raacaabiyo ciyaalkii marna iyagii iyo wanaaggiina soo dhex maray marna dadka ay ka dhalato ahlukhayrka iyada aan ku oga qof inay tahay waxay ahaataba wuxuu yidhi ilaaman tashawa dhaqaaqdo minkiiba iska dhaqaaqo kadib ilahi subxana wa tacala wuxuu qadara markii ay train stationkii platformkii lagu sugi lahaa meesha markay tag intii ay waddada ku jirtay baan dib ugu laabatay buu yidhi maalihii ay geli jirtay iyo koodayaashaydii iyo pikonimyadii baan la raadiyey nin baan hele buu yidhi telefoonkiisana waan helay ninkii baan wacay ninkii marka waa la hadla waxaan idhi war waxaan ahay hebel hebla mataqaan haa gabadhaad xiriirtaan baa aniga qabaa buu yidhi markaasuu ninkii juumaxay wuxuu yidhi gabadhu waxay kuu sheekeenaysa inay garoob ay tahay cillado weyn ay leedahay oo aynan nin aanan lahayn marka anuu sababta uga sheekaysan wax kale maahayn ana waxaan ahay nin ahludiin oo ahlulkhayr masaajidkaasaan ku xiran kuwii tahay dabcan maxaa xalal xalal waxaa agu yidhi marka waa ninkii ay u socotay wuxuu yidhi waa yahay anna waxaan ballan qaaday ballankaaga qaaday inaad meeshii taagan tahay aanan tegin oo aanan soo dhaweyn waan iska soo laabatay gabadhii markay meesha tagtay cabaara meesha soo doogtay ninkii markuu iman waayo soo laabatay kadib allah subxaana wa tacala marka wuxuu qadaray rag tahay inaad shalay kaaga tagtay nin dartii oo dhaqaaqday xaggaa aado ilmihii guriga kaga tagtay odayga kaga tagto oo si baraaran u leedahay nin baan la dhac si baraaran u leedahay meeshaadan aadaya u leedahay way adag tahay qofkooda dib u soo celiya gurigaa burburku ku dambeeyey burburkaa waxaa ka dambeeyey gacanqaadi aad aad u foolxun oonan runtii wax la waxaan leeyahay marka gabadha muslimada ah waxaanay adeegsanayso ama ninkan muslimka ah labada ruux marka ilaahi subxaana wa tacaala guriga uu siiyo gabadha gurigeeda ha ku qanaacdo odayga maalinka uu bixi waayo is tiraahdaa ninka kan wiilka kan ismaynan cajabina si saraaxa ah u tiraahda inuu guriga ma rabo ninka soomaa si saraaxa gabadha fa imsaaku bimacruufin oo biixsaan laakiin iyadoo reer la yahay oo dadku weli gabadhana ay asturan tahay oo nin markaa laga oga oo ay ku jirto guntihiisa ay ku jirto ninkiina laleeyahay gabadhuu marka qabaa laleeyahay in markaa meela jiira jiiraa la maraay runtii waa laga wanaagsan diinna ma aha oo qofk inuu meeshaawaxyaaba waxaa ka mida guryaha marka ku burburay guryaha ku burbur waxaa ka mida in gabadha muslimadda inay tidhahdo anigu muxaadaraanku dhegaysanayaan awlaadii ay dayacayni anao dadkiiba markaa ogayaa gurya farabadoba waxay ku sigteen markii allaanku u dhawaaqa ayaan ku baraarugaya wax kastoo laga badbadiyaayan foolxuma yeeshaan wax kastoo laga badbadiyaayo foolxuma yeeshaan waxay leeyihin bal kanad aragteen ee lagu magacaabo karkateer alhazali doornadan markaad aqrisaan karkateeradan meesha lagu qoro oo amiin caamil iyo waxay soo qorqoraan meel hadda aragteen waad aragteen waxaa lasoo sawiray nin madaxweyneha lasoo sawiraya madaxweynna lasoo sawira luga yayaraysa masawirka markaad aragti waxaa leeda hebel wey kan waa kii baarlamaan ku jiri wuu kuu muuqda hebel inuu yahay laakiin madaxa madaxii maaha madax weyn lagu marka luga yeero soo urursan laakiin qofkii magaciis waad taami kartaa bimacnaa waa maxay shayga markaad ka badbadisid wuxuuna waxay u muuqdaan sibuu khayr ugu muuqdaan laakiin waa shay shara yani markaad dhank dhan u badatid foolxumay kusoo baxayaan dhan markaad ubadatid foolxumay kusoo baxayaan sida masawirka kan markii madaxa laga badbadiyey masawir foolxum uu noqday oo qaybta korana uu ka weynaaday qaybtana uu ka yaraaday waana masawirka waa masawirka foolxumay kusoo baxeen internetka waa shay aad iyo aad qaali ah muhiimadiisa leh baltog waa shay muhiimadiisa leh waxa la wixii technology muhiimadeeda leh markaa ka badbadiyeen laakiin foolxumay kusoo baxayaan waxay kusoo baxayaan madaxan weyn oo karagtikan zaliga meelaha ku qaranba kusoo baxaya idan shay walbaba oo laga badbadiyo meel kasta marka geliyo iyo waxaan leenahay saacatan waa saaca xadiidkii xambala waxaan leenahay xadiidkii eh, maaragtay nabiga sal ly slam khayru umuuri awsatuha waxa adeegso khayrna u adeegso maantana allah subxaana wa maanta heer waxaa la marayaa ay qofkii aanan waxba ka oqoonba combyuterkii sida u shaqeeyo waxa uu gelaya caalam lagu magacaabo illiteracy inuu noqdo ummi ninaan waxba qori karin aan alafbaati inuu noqdo waxna aqrin karin idan waxaan leenaha hala adeegsiyo oo teknolojiyada bay noqoto waa wax aada u qurux badan oo wax loo baahan yahay ma lihin markiiba shaygan waa xaaraan laakiin waxaan leenahay waxa u adeegsanaysay ku xiranta waa silax duulxadayn masalada ay soo dhaafto waxay silax duulxadayn mididaan aad arkaysid haddaan u adeegsada inaad hilibka ku jarjarto oo basasha aad ku jarjartana waa xalaal haddaan ninka walaalkay kungudana xaaraan bay noqonaysaa muraayada marka aniga laisku eega oo aan isku saxayana waa xalaal markaad qof cawladiisa ku eegayana ama aan ku daawanayna waa xalaal tvga markaan akhbaar kala socda waa xalaal marka aan shay xun iyo filim blue aan ku dawana waa xalaal idan shay la dhihi karo towtary waa xalaal lama jiro shay la dhihi karo towtary waa xalaal lama jiro ilaa allahuma waxay shareecada ay tilmaeen waxaa waa towtary waa xalaal sida khansiir iyo khamro oo kale waxaana waa xalaal in la yidhi wixii ah ma aha laakiin wixii labada waxba xambaari kara adiga kugu xiranta isticmaalka adiga kugu xiranta waa sidaad u isticmaashid buy idan waxaan leenahay u adeegsado guryaha inay wada shaqeeyaan waama adeegsan kara guryaha lagu burburin waama adeegsan karaa idan guryaha lagu burburina khayrka u adeegso bilahi towfiiq jazaak allahu khayr jazaak sheekh cali su-aalaha intaasaan kusoo gabagabeynaa sheekh waxaa jira ducooyin tiro badan oo soo noqonaya waxaa kamida mid a ah, hooyo hooyooyin ka ah oo tiri wiil laba sana jiraan haysta labaatankii cishaba dhiig baa laga bedelaa waxaa ka jira gabar tiribeen baa ilaahay ugu ibtilayey qaar kaloo xanuun sheegay qaar kaloo dhibaato kala sheegtay qaar yay maxaa muraad baan doonaynaa intaas dhammaantood balmaakana duca kaamil ah oo kulminaysa u wada duci baaragnada bismi illah dabcan waxaan hormarinaa gabadha beenta ilahi subxana watacala ku ibtilayey beenta sideedaba waxay ka turjuntaa dacf shaksiya qofka isagoo isku kalsoonayn intaadan beenta sheegin waxaa ka fakertaa hadalka markaa sheegtid maxaa ka dhalanaya yani hadalka markaa sheegtid maxaa faa'iido aad helaysaa waxaa laga yaaba intaa dadku kaga qosli nabiga sal alay slam wuxuu leeyahay qofkii kelmad yidhaa kelmaduna ay markaa ay tahay kelmadaanan saxiix ahayn ujeedadiisana ay tahay inuu dadka ka qosli naartu ku fogaada nabiga sal ly slam ujeedadaada horta maxay tahay kelmadaan oglaada idan horta qofku inuu isweydiiyo iyo inta uu masaafada allah uu ka fogaan kara inuu ogaado idan markii taa la helo qofka marka beenta uu kantarool karaa subxana wa tacaala waxaan dadkan xanuunsan siimooyada ninka uu ka xanuunsan yahay iyo gabadhii shalay geeriyotay laynoo sheegay gabadhii kale iyadan khudbada aanu ka sheegnay ee lalahaa iyadana ahlulkhayr wey dadka masaajidka u khidmeeyo xanuunka marka laga sheegay iyo dadka marka hore meesha fadhiyo ilahi subxana wa tacala waxaan weydiinayna in ilaahay uu caafiyo allahuma cajil bishifaaihim allahuma cajil bishifaaihim allahuma cajil bishifaaihim اللهم عجل بشفائهم يا ودود يا ودود اللهم عجل بشافئهم يا الله اللهم اشف مرضى المسلمين وعافي المبتلين اللهم اشف مرضى المسلمين وعافي المبتلين اللهم اشف مرضى المسلمين وعافي المبتلين ilaahay caafiyo xanuunka allah ka qaado dadka meesha jooga oo dhan iyo waalidiintooda iyo qaraabadooda iyo dadka kasoo tageen iyo dadka hawada nala socda oo dhan iyo dadka khayrka uu gaari doono intooda waraadkooda allah saabo xanuunkan allah ka qaado inahu jawaabun bara rauuf raxiim sala allahu calaa nabiyina muxamed